<clears throat> alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina muxamed wcla alihi wصaxbihi ajmaciin ama bacd fayqulu xaafiظu raximah اllahu tacala can abi hurayrata radi allahu canhu qaal nahaa rasulu lahi sal lay slam an yusaliya arajulu mukhtasira baabu alxahi cala alkhushuuc fi sala wuxuu baabu yahay alxad boorin ama isku tirtirsin cala alkhushuuci laysku booriyo khushuucid fi salaati salaada dhexdeeda la khushuuco khushuucda waxaa la yidhahdaa bimacna sukuun waa xasilid oo laga wado ruuxa qalbigiisa iyo xubnihiisuba inay xasilaan waxay culimada qaarkood ku macneeyaan khushuucda waxaa la yidhahdaa xuduuru اlqalbi wa sukuunu اljawaarix ruuxa qalbigiisuna inuu joogo oo usan meel kale ku maqnayn xubnihiisuna ay xasilaan ayb waxay yidhaahdaan khushuucdu waa ruuxu salaa shay walba ruux buu leeyahay jidhku ruux buu leeyahay salaada ruuxdeeduna waa khushuuc bay dhahay yacni lafdhabar asaasi ah bay salaadda u tahay waxaana xadiista nebiga ku sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruuxu qadarka iyo qiyaasta uu salaaddiisa ku khushuuco unbuu ajirkeeda leeyahay saas daraaddeed dadka qaarkood salaadooda waxay ka helayaan cushur wixii salaad laga heli lahaa toban meelood meel qaarkood waxaa laga yaabaa inay samun ka helaan qaarkood waxaa laga yaabaa ulus inay ka helaan qaar inay nis ka helaan biqadiruu ruuxu qalbigiisu joogo khushuuco unbuu ajarkeeda leeyahy saas man saas daraaddeed waad ka garan kartaa ahmiyadda ay leedahay khushuucda ay leedahay waxaa kaloo soo marran soo sheegnay in nebigu sal lay waslam uu sheegay in khushuucda aakhiru zamaanka la qaadi doono ilaa aada masaajid jaamica oo buuxa intaad soo gasho hal ruuxoo khushuucsan aad ka weydo waxyaalaha la qaadi doonay ka mid tahay buu nebigu sheegay salawatu rabbi waslamu caleyh waa in iska caddahay taqriiban oo hadda aad bay u muuqataa can abi hurayrata radi allahu canhu abu hureyre waxaa laga warinaya qaala inuu yidhi naha wuu reebay rasuulu lahi sal lay wasalam wuxuu reebay rasuulku an yusalliya inuu tukado alrajulu ninku dumarkuna waa la mide eh. mukhtasiran xaal uu yahay mid keliyaha haysta muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay ahlu sunanku sidoo kale way wariyeen wallafdu lafdiguna limuslimin muslim buu u sugnaaday wa macnaahu xadiidkan macnihiisu waxa weeye an yajcala inuu yeelo yadahu gacantiisa inuu yeelo calaa khaasiratihi kelidiisa inuu korkeeda yeelo macnaa waxaa laga wadaa mukhtasiranta keliyaha oo la qabsado waay oo gacanta la saaro tafsiirkaas uu hadda inoo sheego wa macnaahu uu ina yidhi waxaa iska leh taabicigii jaliilka ahaa moxamed ibnu siriin ayaa tafsiirkaa iska leh saas man waana macnaha ay culimmada luqada iyo qariibulxadiidku ay marayaan ayb nebigu marka wuxuu reebay sal lay waslam inuu ruuxu tukado isaga oo keliya haysta ama kelida haysta ikhtisaarka waxaa la yidhaahdaa siduu inoo sheegay bimacnaa inaad ama hal gacan ah intaad kelida saarto aad sidaa tidhaahdo ama labada gacmoodba intaad saarto inaad saa tiraa oo saa u tukato gacmihii loo baahnaa iyagoo iskor saaran inay fuulaan laabta korkeeda ayaad kelyaha saaraysa saas man ayb wafi lbukhaariyi bukhaari waxaa ku sugan can caaishata xaaluu ka warinayo ana dalika arrinkaasi ficla alyahuudi yahuud dhaqankeed inuu yahay waa fal yahuudeed fii salaatihim salaadooda dhexdeeda ficil yahuudood fii salaatin salaadu dhexda ay ku sameeyaan waa fal ay yahuudu salaada dhexda ku sameeyaan markay tukanayaan ayb bimacnaa waxa weeye waxay ahayd xadiidku wuxuu ahaa bukhaari can caaisha kaanat takrahu an yajcala almusallii yadahu fii khaasiratihi caaisha waxay kahan jirtay inuu ruuxu markuu tukanayo gacantiisa saaro kalida waxayna dhihi jirtay ina alyahuuda tafcaluhu yahuuddaa sidaa yeesha marka sidaa markay noqoto xikmadda iyo cilada loo diiday waxa weeyaan limanci tashabuh bilyahuud inaan yahuud isku shabahin in la khilaafo gaalada noocyaheeda kala duwan bidaat ahlulkitaabka in la khilaafo waxay ka mid tahay waa aslun min usuuli shariica waa aslun min usuuli shariica waxay leedahay nusuus aad u fara badan waana ijmac sida uu ku taqriirinaya shekhuislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah kitaabkiisa iqtidaau siraat almustaqiimka marka maadaama ay yahuuddu markay tukanayaan ay sidaas yeelaan si aan loogu shabihin oo aan loogu ekaanin darteed baa loo reebay culimada qaarkood waxay leeyihiin sababta loo reebay waxa weeye wuxuu u egyahay ruuxu markuu sidaa u taagan yaho keliyaha haysto sidii saliibkii oo kale sidii ruux la daldalay ama la salbiyey oo kale sidaana xadiid baa ku soo arooray cabdullahi bni cumar uu warinayo nasaa abi daawuud iyo axmed iyo bayhaqi baa soo saaray ibn abi shayba can ziyaad ibni subayx ziyaad wuxuu yidhi sallaytu ilaa janbi bni cumar cabdullahi bni cumar baan dhinaciisa ku tukaday fa wadactu yadii calaa khasrii markaasaan gacantayda waxaan saaray kelida korkeeda markaasaa faqaala lii haakada darabahu biyadihi markaasuu sidaa igu sameeyey buui yani gacantu ku dhuftay isagoo salaaddii ku jira buu gacantiio saas uu leeyahay oo kelida ku hayo buu dharbaaxa kaga dhuftay falamaa sallaytu qultu lirajulin buuri markaan salaaddii tukaday maba garanayo ninkan gacanta ku dhufanayo ninuu yahay ma garanayo markaan salaadii ka baxay baa nin meesha joogay ba waxaan idhi buuhi man haada arinkani waa kuma ninkan dharbaxada udhufta gacanteeda ku dhuftay gacanta waa kuma markaasu wuxuu ihi cabdulahi bn cumar waay markaasaan u yimid buu yhi markaasaan ya abaa cabdiraxmaan abu cabdiraxmaanow maa ra'yuka minii maxaad iga rumaysa maxaad iga qabtaa ah. yani waxa weye waxaan sameeyey waa adigii gacanta igu dhuftaye maxaad u dan lahayd wa markaasaa cabdullahi bn cumar wuxuu ihi ina hada salbu waina rasuula lahi sal lay waslam nahaana canhu taasi waxa weye waa salbi waa ruuxi deldalid oo kale ruuxa marka la salbiyo oo macnaha waxa weye gacmihiisa dhinacyaha loo xidho salbi oo kale u eta nebiguna waa naga reebay buuri salawatu rabbi waslamu caleyh xadiidka isnaadkiisa laa ba'sa bihi shaahid buuna leeyahay waxaana saxiixinaya xaafid alciraaqi sheekh albanina fi lirwa wuxuu leeyahay isnaaduhu jayid marka tashabuh bilyahuud darteed waa loo waxaa kaloo dhici karta in loo manciyey yani waxa weeyaan lianno wuxuu u eg yahay salbi buu u eg waxaa kaloo dhici karta culamada qaarkood muujinayaan wuxuu u eg yahay liannahu ficlu lmutakabbiriin dadka kibirsan xoogaa isla weynin ku jiro iyo qabku ayaa saa isu taagan xoogaa saa isu qofadhiya ah, saa isu qofadhiya salaad buu ku jira maxaa isla qofadhin marka dhaqan mutakabiriinna waa u egyahay culamada qaarkood saasay ku tacliilinaya ayb an anasin radi alahu canhu marka jumhuur muxadisiin waxay leeyihin jumhuur lfuqaha baan dhihi lahaa nahyiga waxay ku xambaarayaan tanziih tanziih yani waxa weye waa un shay laga fiicay laakiin salaadii buri mayso daahiriyada iyaga lagu yaqaana abwaabtan oo kaleeto inayna u turino ay yidhaahdaan salaaddu waaba buraysaan lanna sida haalibka madka daahiriyada shay la reebay wuxuu keenaa taxriim iyo fasaad buu keenaa nahyigu waa saas marka jumhuurtu inta badan asbaab badan bay keenaanoo kaga sarfiyaan nahyiga taxriim oy tansiih ugu sarfiyaan ama karaahiye ugu sarfiyaan ama fasaadka ay kaga sarfiyaan bay leeyihin laakiin daahiriyadu asbaabta faraha badan cagtooda muctabar maaha haddii nas la waayo shaygu fasaad buu keeni bay leeyihin salaadii burti saas way macnaa wacan anasin radi allahu canhu ana rasuula allahi sal ly slam rasuulku qaala wuxuu yidhi idaa goortii qudima la keeno alcashaau cashadii fabda-uu ku bilaaba bihi cashada ku bilaaba qabla an tusalluu intaydaan tukanin almaqriba maqribka intaydaan tukanin muttafaqu caleyh haddii salaadii maqribka intaan la gaadhin casho laydiin keeno cunto la keeno way macana salaadda maqribka intaad u kaadsataan cuntada cuna buhaari muslim waa soo saaray ibni cumar lafdigaa ay saxiixeynku soo saareen wuxuu leeyahay isagoo warinaya idaa wudica cashaau axadikum haddii midkiin cashadiisa iyo cuntadiisa loo soo dhigo wa uqiimat isalaatu salaadiina la aqimo fabda'uu bilcashaa cashadiina ku bilaaba cuntadaada iska dhag ha u dhigin qad qaamat isalaatu qad qaamat isala isagoo leh dhag ha u dhigin cuntadaada wado ah, xaya cala salaax xaya cala falaax kuma taalla adiga markaas cuntadaada wado markaad noolaatana salaadaada tuko Ah. wauqiimati salaatu salaadii la aqimay la admi maa salaadiioo la aqimay haddii cuntadii lasoo dhigo cuntadiina cuna ayb cinda muslim kadalika min xadiii caaisha wuu inoo iman doonaa xadiikaas laa salaata bixadrati acaam cunto la keenay salaadii ma jirto saas man salaadii ma jirto nafyigaasi waxaa la yidhaahdaa nafyigu fii aslihi wuxuu ku dhacaa marka hore daatada fii aslihi daatadu ku dhaca oo markii la yidhaahdo maalan waxa weeye laa salaata salaad oo dhan maba jirtaba asalkiisu waa saa hadday socon weydo oo qariino la helo kutusaysa inaan daatu shay loo jeedinoo la anfinaynin markaa wuxuu u gudbayaa bay leeyihiin ama u leexanayaa nafyigii ilaa aqrabi almajaazayn labada majaas midka ugu dhow labada majaas maxay yihiin sixo iyo kamaal ah, shayga sixadiisii in la anfinayo waa majaaska dhow kamaalkiisa in la anfinayana waa majaaska fog haddii xaqiiqadii oo daatada inay nafyigu ku dhaca ay suuroobi weyday waxaa loo gudbayaa aqrabu lmajaazayn oo waxaa la anfinayaa sixadii kaa haddii qariino la helo diidaysana markaasaa waxaa la aadayaa nafyu lkamaal saas macnaha tartiibkaasay marka u sameeyaan sidaas daraaddeed waa u tegi doonnaaye xadiidkaasi laa salaata bixadrati acaam daahiriyadaa deliishanayso waxay leeyihin xaaladda cunto lasoo dhigay salaadiba asixi mayso haddaad tukatood iska kacdo wax salaada soconayso mashalii saas man waa u tegi doonnaa insha allah tacala xadiidkeeda xadiidkaas laa salaata bixadrati acaam ayb muhimadda loo leeyahay cuntadaada cun salaadiyo la aqimay garo oo waxa weeye waxaa la rabaa khushuucdii in la ilaaliyo oo qalbiga oo jooga aad tukato maxaa yeelay baahida uu ruuxu cuntada u baahan yahay cuntadii lasoo dhigay una baahan yahay shaki male inay qalbigiisa mashquulinayso khushuucdii iyo isagana isu diidayso oo dee waxaaba laga yaabaa inay qalbigiisiina uu ku maqan yahay cuntada oo uu cashaynayo jirkiina meesha iska taagan yahay safka ku jiro sooma marka waxa way salaaddaa tukatay salaad ma aha soo aayar iska soo dherg soo cun adigoo diyaar ahoo aan meella wax kaaga laabnayn salaadii imo salaad macnole markaa tukaa laleeya man sidaas w culimada jumhuurtooda say u badan yihiin nahyigan waxay ku xambaareen ama amarkan waxay ku xambaareen yani waxa weye nadbi bay ku xambaareen nadbi sunno weeyaan bay dheh waa sunno laakiin haddaad intaad cuntadii oo la keenay iska kacdo oo tukato salaadii waa ansaxaysaa bay leeyihin laakiin waxaad ka tagtay shay fiican ayib daahiriyadaasi waxay yidhahdeen salaaddu waa buraysaa falkaad ku kacdayna waa xaaraam iyadoo cunto la keenay inaad salaad iska gasho xaaraam waad samayso waad dambaabtay waxaad tukanaysana salaadba ma ahabo waadun iska forfoorsanaysaa daahiriyaduna halkaasi ku dhufteen ayib marka la yidhaahdo daahirka naska marka la qabto iyo dilaaladiisa marka la qabto laguna dabaqo qawaacidda usuulka madhabka daahiriyadaad moodaa inay garab siinayso oon qaar badan laysla ogolayn ayb waxaa kaleeto ka hadlaan culimmadu salaada waktigeedu hadduu cidhiidhi yahay salaaddii waajibkeed waktigiisii baa cidhiidhi yahay oo haddii cunto loo fadhiiso salaadii baaba waktigeedii baxaysa jumhuur culamaa waxay qabaan markaasi lazman waxaa la hormarinayaa bay leeyihiin salaada tukashadeeda lanna waktigeeda baxaya daahiriyadiiyo bacdu ahlilcilmi waxay qabaan xataa waktigu hadduu baxay iska cun markaad un soo cuntayso salaada saasay marayaan macnaha ayib culimada qaarkood iyo kutubta qaarkood waxaad ku arkaysaan waxay ku qaydayaan marka lagu leeyahay cuntada ku bilow oo cashadaada cun waxay ku qaydayaan hadday naftaadu u baahan tahay w fii xaalati oo tatuuqu nafsu ila acaam wey markay naftaadu cuntada u baahan tahay oo haddaad salaada gasho ayna qalbigaagu cuntadii ka joogaynin xaaladaa iyadaa wey laakiin haddaad iska dheregsan tahay oo faakihaysi uuna cuntadan layskaga faakihaysanayo baahi fara badanna markaa ayna ku haynin salaada galbay ku leeyihi tafsiilkaasi daliil ma leh tafsiilkaasi daliil ma leh maxaa yeele nebiga waxaa laga hayaa idaa qudima alcashaa sooma idaa qudima alcashaa ah. ayib fabda-uu bihi baa leeyi laakiin lama dhihin idaa qudima alcashaa wa antum bixaajatin ilayh aw wa anfusukum tatuuqu ilayhi lama dhihin ayna hada alqeyd ah. wixii shaaricu ilaaqo waa in ilaaqiisa loo daayo oon la taqyidin ciddii taqyiidisoo tiraada xaaladaasi iyadu kuma jirto fa calayhi bidaliil Ah, waa inuu daliil keeno oo ilaa laska dhegaysan maayo faqiih baan ahay halayga maqlo lagaa yeeli maayo daliilkeen an abi darin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay waslam rasuulka wuxuu yihi idaa goortii qaama uu istaago axadukum mirkiin hadda xadiisku wuxuu ina yidhi qabla an tusalluu lmaqriba buuri maqribkuma qaydna qabla an tusalluu lcishaa baa soo gelaysa qabla an tusalluu duhra qabla an tusalluu lcasra qabla an tusalluu salaat subxi wahaa kada maqribku qeydkaasi yani waxa wey waa uun ma aha qeyd laazim ah an abi darin radi allahu canhu qala wuxu uhi qala rasul sal lay sl rsulku wuxuu yidhi idaa goortii qaama uu istaago axadukum midkiin fi salaati salaada dhexeeda markuu istaago salaadda isu taago falaa yamsax yuusan gacanta marinin alxasa quruurax yuusan masixinoo gacanta marinin quruuraxa maxaa yeeley faina araxmata naxariistii ayaa tuwaajihhu soo qaabilaysa naxariistii baad soo qaabilayso yani waxa weyaan caradaasi wejigiisa ku taali naxariis soo qaabilaysa rawahu waxaa wariye xadiidka alhamsatu shantii baa wariyey biisnaadin sanad bayna ku wariyeen saxiixin oo saxiixa kadalika waxaa soo saaray bayhaqi darimi ibnu jaruud iyo ibn abi shayba wazaada axmedu axmed wuxuu siyaadiyey oo xadiidka isaguna waa wariyey wuxuuse siyaadiyey oo uu ku daray waaxidatan hal mar masax haddaad ka maarmi weydo aw amase dac xadiidka qaybtiisa hore ee ay wariyeen wuxuu ku wareegayaa nin la yidhaahdo abulaxwas abulaxwas oo sheekh ree madiine ah waana nin majhuul ah sida uu leeyahay imaamu nasaa'i nawowi iyo mundiri intuba ibnu maciin isagu wuxuu leeyay laysa bishay way u badan tahay inuu ka wado uu axaadiis yaryahay ma axaadiis badan abu axmed ilkarabisi isaguna wuxuu leeyahay leysa bilmatiini cindahum nin adag maaha muxadisiinta agtooda saas daraadeed ba xaafidku wuxuu yihi fi taqriib maqbuul buu yii yani maqbuul mata ida tuubic sooma waila falayin saas man sidaas daraaddeed ninku waa majhuul jahaaladiisana waxaa xukumay abulxasan ibnu qataan iyo keyrkiiba saas daraaddeed buu sheikh albani caleh raxmat xadiidka wuxuu ku daciifiyey fi lirwa iyo daciifii abi daawuudka intaba wuu ku daciifiyey iyo meelo kaleba macna ayib sidaas daraaddeed ayaa waxaa la yaable buu leeyahay ibni xajar xaafidka iyo tirmidio xadiidka taxsiiniyey taxsiinintoodu waa la yaab buu leeyahay waxaa kaloo la yaaba ibnu khusaymi iyo ibni xibbaan say saxiixaynkooda ugu soo saareen lianna xadiidka hadduu nin majhuula ku jiro waa daciif inuu majhuul yahayna xaafidku wuu ictiraaf inuu majhuul yahay xaafidku waa ictiraafay marka xadiidku sanadkiisu waa daciif meesha uu ka yidhi biisnaadin saxiixin sax ma ah bal biisnaadin daciif saas way macnaha amaa qeybta dambe ee wazaada axmed u ina yidhi ziyaadada imaam axmed uu soo saaray ayadana sanadkeeda waxaa ku jira nin la yidhaahdo muxamed muxamed ibni abi leyla muxamed ibni cabdiraxmaan ibni abi layla waa faqiih sayi lxifdi ah aabbihii baa taabici jaliila ah oo ah cabdiraxmaan ibni abi leyla taas macnaha saas daraaddeed xadiidku xataa ziyaadadan axmed uu soo saaray sanadkeedu waa daciif laakiin shaahid bay leedahay shaahid bay leedahay sheekhu uu ku guuriyey irwaaga saas daraaddeed xadiidka qeybtiisan dambe bihadihi bi hada shaahid ayuu saxiix ku noqonay marka waa sugan tahay lafdigiisuna waxa weeye lafdigiisu waxa weeye wuxuu yidhi sa'altu nabiya nabigaan weydiiyey sal lay slam can kulli shayin shay kastaan weydiiyey waxaa odhanaya abu dar xataa sa'altuhu can masxi alxasa ilaa aan weydiiyey quruuruxa masixidiisa iyo gacan marintiisa markaasaa nebigu wuxu yhi sal lay wasalam waaxidatan aw dac yacni imsax waaxidatan hal mar uun gacanta masax hadaad ka maarin weye wailaa fadac haddii kale iska baddaha ama iskaba dhaafa masixin haddaad sake maari moyda hal mar uun gacanta mari mar labad ha ku celin saas wey macnaha wa fi saxiixi saxiixa waxaa ku sugan fi saxiix haddii la yidhaahdo ama saxiix albukhaari baa loola jeeda ama saxiix muslim baa loola jeeda laakiin xadiidku saxiixaynku ku yaalla saas daraaddeed baa waxaa fiicnayd inuu xaafidku yidhaahdo wa fi saxiixayn saasaa fiican wa fi saxiixayni saxiixaynka waxaa ku saxiixi waxaa ku yaalla can mucayqiib mucayqiib xaal laga warinaya naxwu xadiidka mid la mida bikayri tacliilin cilayn la-aan isagoo cilada aan la sheegin xadiidka hore muxuu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay nahyi iyo iyo tacliilin nahyiga la cilaynayo soo ma ida qaama axadukum fi salaati falaa yamsax alxasa waa nahyigii cilayntuna waxa weeyaan faina araxmata tuwaajihuhu waa tacliilintii saxiixaynka marka lafdiga ku yaalayey ama riwaayada ay wariani lafdigay wariyeen qaybta hore uo nahyiga abaa ah ku sugan laakiin qaybta tacliilko faina araxmata tuwaajihuhu tacliilkaasi kuma yaallo saxiixaynka waa weye lafdiga saxiixaynku waxa weeye dakara nabiyu sal lay slam almasxa nebigu wuxuu sheegay masxidda yani masxa alxasa quruuraha iyo bacaadka masiixidiisa markaasaa nebigu wuxuu yhi sal lay slam in kunta faacilan in kunta laabudda haddaa laga maarmaan ay noqoto haddii laga maarmi waayo in kunta laabudda faacilan haddii aad ka maarmi weydo ilaa ilaaba ay noqoto inaad samaynayso fawaaxidatan hal mar un samee riwaayad kale waxay ahayd rasuulku sal lay slam wuxuu ku yidhi nin oo yusawi turaaba xayu yasjud meeshuu ku sujuudahayey carada sisimahaya nin meeshuu ku tukanahayey carada sisimahayo oo isku hagaajinahaya si wejiga u qato ayaa wuxuu ku yidhi in kunta faacilan fawaaxida haddaad yeelayso ood ka maarmi weyday hal maruun gacanta mariyo kucelcelinta ka daa ayb xadiistaasi waa xadiis saxiixaynka ku sugan macna ayb xadiisku maxay faaiidayse marka waxay faa'ideeyey in loo diiday musalliga tukanaya in uu masaxo carada ama bacaadka xaggee buu ka masaxaya laba meeloodba waa la diidan intaad sujuuddo carada iyo qashinka wejigaaga soo raacay inaad iska tirtirto lama ogolaa waa mid midda labaadna waxa weeye salaadda adoo ku jira meeshaad ku sujuudaysay inaad haghagaajisato ood carada ka tirtirato ayadana lama ogola labadaba xadiiska kusaabsan saas way macnaa intaadan salaada gelin waxaad tirtiranaysa iyo waxaad hagaajisanaysa waxaad sallaxanaysa sallaxo laakiin haddaad salaada gasho caro wejigaaga soo raacdayna ha masixin meeshaad ku sujuudaysana ha tirin haddaad ka maar weydana hal mar ka dhig mar labaad ha ku celin sidaasaa laga faa'idaysanaya ayib nahyigaasi wuxuu khaas ku yahay saan sheegnayba xaaladda salaada lagu jiro laakiin inta ka horaysa wax reebaya ma uu jiro macnaha xikmadduna waxa weeye loo diiday xadiidka hore siduu tilmaamayo ilaahay naxariistiisa subxaana wa tacaala baa soo waajahaysa addoonku markuu xaaladaa ku sugan yahay marka macnaheed waxaa laga fahmayaa haddaad bilowdo inaad istirtirto oo meeshaadii masaxto oo wejigii tirto oo naxariistii ku soo qaabilsanayd baad tegaysa waa asraar asraar wey ilaahay unbaa subxaana wa tacaala garan kara rasuulkiisuna usoo dhiibay sidaas daraaddeed baa wixii laynan amrana maslaxa ku jirta walow marka ama aan garanno ama yaynaan garanin wixii laynaga reebana mafsadiya madariya dhib baa ku jira ama aynu garano ama yaynaan garanay saasmculimada badankood waxay ku xambaarayaan nahyiga isaga ah falaa yamsax alxasa waxay ku xambaarayaan karaahiyo taxriim ma aha bay leey lanna mukhaalafadu mukhaalafo weyn ma ah dhaqdhaqaaqa uu ruuxu samaynayana waxay leeyihiin ma badna sidaas daraaddeed waxay leeyihiin waa yani waxa weyaan n waa laga fiican yahay laakiin salaadda wax ma yeelayo laakiin asalka nahyiga marka la qabto waxay ahayd inuu taxriim faaiideeyo an caaishata radi allahu canha qaalad waxay tihi sa'altu waxaan weydiiyey rasuula lah sal l yani waxa loo diidayo hadda baabku ku keenay baad garanaysaano yani sirtiriddan uu wax mamasaxayo khushuucdii bay wax yeelaysaa abwaabta khushuuca saas uu keenaya macnaha ayb wa can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tihi sa'altu waxaan weydiiyey rasuulalahi sal lay sl rasuulka waxaan weydiiyey can ililtifaati milicsiga fi salaati salaada dhexeeda wax la milicsado aleecidda inaad wax jalleecdoo dhinacyaha firfiriso ayb faqaala nebigu wuxu yhi sal lay wasalam huwa iltifaatka iyo milicsigu ikhtilaasun waa dafid oo yakhtalisuhu uu ka dafayo ashayaanu shayaanku min salaati alcabdi addoonka salaadiisii uu ka dafay hayaan baa salaadiisii wax ka xaday ama boobay oo la cararay taybuu marka sii fiirinahayaayo yani milicsigiisani waxbaa lala tegey ah, saas man ikhtilaasun yakhtalisuhu shayطaanu min salaati اlcabdi rawahu lbuhari baa wariye kadalika abu dawuud iyo tirmidi nasaa-i axmed iyo bayhaqi waa soo saaray weli tirmidiyi waxaa u sugnaaday wa saxaxa wuuna saxiixiye kadalika baqwi fii sharxi sunna ariiqiisa ku warinay wa saxaxa wuuna saxiixiyey wuxuu tirmidi isagu khaas leeyahay iyaaka inuu nabig ur sal l sl iyaaka adiga iyo waxaan u kala digayaa waliltifaata milicsi fi salaati salaadda dhexeeda la milicsado yani waxaad iska jirtaa w iyaaka iska jir waliltifaata milicsi fi salaati salaadda dhexeeda la milicsado iska jir maxaa yeelay fainahu isagu halakatun waa halaag ruuxiyo diintiisii khatar gaadhay oo cibaadadiisii ay halaagsanta wey macna fain kaana hadduu yahay laabudda mid laga maarmaan ah haddii laga maarmi waayo fafi taawuci ah, fafi cibaada cibaadasiyaadsiga iyo sunnada dhexeeda yeel taawuca waa cibaadada aan waajibka kugu ahaynee siyaadsanayso oo macnaha sunankiiyo nawaafisha laga wadaa macnaha ayib riwaayada tirmidi riwaayada tirmidi waxay ahayd sidan anas baa warinaya horta xogaal daahirkeeda waxaad moodaa weli tirmidiy markuu ina yidhi min xadiidi caaisha inuu yahay baa laga fahmay soo ma lakin min xadiii caaisha maaha min xadiii anas ibni malik waay saas man ya i waxaan anasin midin qore weli tirmidiyi can anas midin qore imin qoray anig saasaa sax ayib xadiidka anas wuxuu ahaa rasuulka wuxuu igu yidhi buu yidhi yaa bunaya yaa bunaya wiilkaygiyo iyaaka waaliltifaata fi salaa waxaad iska jirtaa minicsiga salaada dhexeeda faina aliltifaata fi salaati halaka salaada dhexeedoo la milicsado dhinacyaha la fiiriyo waa halaagsan fain kaana laabudda fa fi tatawuc la fi lfariida hadday laga maarmaan noqoto sunnada ku sameeyo waajibkaan ku samayna xadiidkaas sanadkiisa waxaa ku jira ziyaadadaas tirmidi ama dariiqa tirmidi waxaa ku jira nin la yidhaahdo cali ibnu zayd ibnu judcaan oo aciif cali ibnu zayd ibnu judcaan baa ku jira oo daciif kadalika inqiaac baa ku jira oo saciid ibnu musayab baa anas ka warinaya saciidna waxaa la yidhi kamuusan maqal anas marka nin daciifana waa ku jira inqiaac iyo kala go-na waa ku jira sanadka saas daraaddeed baa xadiidka waxaa daciifiyey yani waxa wey alxaafi ibn qayim alama ibn qayim iyo xaafid almundiri iyo sheekh albani inta way daciifinaya kee way kala daciifinayo waa qaybta tirmidi wa ah, qaybta tirmidi w man ayaa la daciifinaya xadiikuise shaahid buu leeyahy xadiidku shaahid buu leeyahaahidkalesaas man marka qaybta asaxday ee sugan waa qaybta hore qaybta hore way man xadiidka waxaan ka faa'idaysanaynaa milicsiga la milicsado salaada dhexdeeda oo dhinacyaha la fiiriyo dhinacyaha la fiiriyo in ay salaada dhexdeeda aan la ogoleyn ila min xaaja xadiidka tirmidi intaynan ka gudbin waa saxe shaahid buu leeyahay min xadiidi abi hurayra oo muxuu yahay wuxuu nebigu uri sal lay slam laa yaltafit axadukum fii salaatihi midkiin salaadiisa dhexdeeda yuusan milicsanin fain kaana laabudda ama fain laabudda hadday laga maarmaan noqoto faacilan inuu samaynayo fa fii hayri ma ftarada allahu calayhi wixii ilaahay ku farad yeelay waxaan ahayn iltifaatka ha sameeyo xadiikaasna sanadkiisu waa munqaic xasan lbasri abu hureyre kamuusan maqal bale inqiaacaasa ku jira waxaa dhici karta marka kaa tirmidi kaa tirmidi ee dacfigu ku jiro iyo kan dambe een hadda sheegayno inay isxoojiyaan baa dhici karta saas man ayib sababta loo diiday milicsiga ruuxu inuu milicsado isagoo salaada ku jirana waxa weeye waxaa tilmaamaya xadiid abu dar laga warinayo marfuuca oo nebigu wuxu uhi sal ly slam laa yazaalu allahu caza wajalla muqbilan cala alcabdi fii salaatihi alle ka zuuli maayo inuu addoonka qaabilsan yahay salaada dhexdeeda markuu ku jiro maa lam yaltafit intuusan milicsanin oo dhinacyaha eegin faidaa sarafa wajhahu insarafa canhu hadduu addoonkii isagoo ilaahay qaabilsan wejigiisii duwo dhinac u leexiyo ilaahay baa subxaana wa tacaala wejigiisa ka duwanayo ka jeesanayo man saas man axmed iyo abu daawuud iyo nasaai baa soo saaray xaakim iyo dahabi ayaa taxiixiyey albaanina wuu taxsiininaya lishaahidin lahu shaahid u keenay buu ku taxiixinaya xadiidkaasi marka muxuu faa'ideynaya cilada lagu leeyahay dhinacyaha fiirfiirini salaadda markaad ku jirto waxa weeye markaad salaadda ku jirto allaad qaabilsan tahay haddaad alla qaabilsan tahay wejigaaga ha duwin marka xageed u wadaa wejigaaga ma alla wax ka weynoo la qaabilaa jir haddaad wejigaaga duudood meelaha daadaawato ilaahayna waa kaa jeesanaya subxana wa tacala saase man waa taa xadiikaasaa faaideynaya ayb xadiidku marka saa aan sheegnayba wuxuu tilmaamayaa in aan la ogolayn dhinacyaha in la fiiriyo ma xaaraamba waa sida daahirka laga fahmayo bacdu ahli lcilmi waxay wa karaaha daahirka xadiista laakiin waxaa laga fahmaya inay xaaraam tahay inuu dhinacyaha la fiiriyo waxaa laga soo reebayaa hadday xaaja keento oy dani kallifto inaad dhinacyaha fiiriso markaa waa la fiirin karaya waxaana ka qaadanaynaa qisadii saxiixaynka ku timid xadiidkii abubakr sidiiq radi allahu canhu qisadiisii markuu isagoo salaada tujinaya saxaabada uu nebigu gadaal ka imaan jiray waan soo marnay soo garan maysaan dadku ay sacbada isku garaaceen abubakarna muusan ahaan jirin nin milicsada oo dhinacyaha jalleeca markay sacabkii badiyeen buu marka jalleecay markaasuu nabiga arkay salawatu rabbi waslamu aleh waa kii marka dib u goran jiray soo garamaysaan saas man marka iltifaatka abubakar nabigaa taqriiriyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo muusan dhihin war abubakar maxaad usoo fiirisay gadaal ama dhinacyaha u fiirisay waa ka aamusa nebigu sal lay slam waa taqriir marka ayb waxaa kaloo faaidinaya macnaha isaga haddii loo baahdo iltifaatku inuu bannaan yahay xadiidka sahl ibnu xandaliya nin la yidhaahdo wuxuu yidhi uwiba bisala yani salaata subx salaada subax baa la aqimay fajacala rasul lahi sal lay slam yusalii nebigu wuxuu bilaabay inuu tukado salaaddii subax wa huwa yaltafitu ila ashicbi isagoo markaa milicsanayaoo jalleecaya meel gol ahoo dhulhoosaadahoo markaa u dhoweyd buu kolba jalleecaya nebigu salaaddiina waa ku jira sal lay slam abu daawuud wuxuu yidhi wa kaana arsala faarisan ila ashicbi min alleyli yaxrus habeennimadiibuu nebigu nin fardoolay ahoo faras saaran oo waardi ah buu gosha u diray meeshan yani laabka ah inuu waardiyeeyo oo cadowi waxba laga baqay salaadiisa waxa marka ku jira nebigu sal lay sl ninkii marka fariska ahaayee xalay waardiga ku jiray ayuu kolba nebigu jalleecaya salawatu rabbi waslamu aleyh salaadiina waa ku jira ayib waa loo baahday markaas oo kale xadiidka abu daawud iyo xaakim iyo bayhaqi waa soo saaray biisnaadin qawiyin waxaana saxiixiyey xaakim iyo dahabi iyo sheekh albani yani xadiidkan kutusaya inuu nebigu iltifaat sameeyey salawatu rabbi waslamu aleyh xadiidka labada xadiis iyo keyrkood baa marka waxaa laga qaadanaya dhinac fiirintu markaan la ogolan waa markayna dani kalifin laakiin hadday dani keento dhinaca waa la fiirin karaa markaa ibn cabdilbar wuxuu leeyahay jumhuur fuqahaa waxay mareen buu leeyahay iltifaatka yar dhinac fiirinta aan badnayni salaadda inayna burinayn ibnu hubayra isaguna sidaaso kale soo guurinay xikmadda loo diidayna waa taas xadiidku sheegayo hadde waxa weeyaan ilaahay baa kaa jeesanaya waa mid midda labaad halako iyo halaag baa ku suganoo ruuxa diintiisa khatargelaysa iyo cibaadadiisa iyo salaadiisa macana saas wey wa can anasin radi allahu canhu anas waxaa laga warinaya qaala inuu yidhi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi mushkilo badan baa inaga haysta masalada iltifaatka leanna waxaa la doonayaa ruuxu indhihiisu inay yani ay ay ku beegnaadaan meesha uu ku sujuudayo halkaa inuu eego bacdu ahli lcilmi waxay leeyihiin hortiisana waa fiirin karaa axaadiiskii waxay ka qaadanayaan saxix bukhaari ku yaal oo nebigu sal lay wasalam uu dibdib usoo guran jiray naarta iyo soo garan maysaan xadiiskaasay ka qaadanayan hor wuu fiirin karaa maylen lakiin sida haalibka waa inuu fiiriyo meeshuu ku sujuuday ama dhinacy fiirinta maya ayib mid yani waxa weyaan iltifaatun kailtifaati saclab somal xadii ah. dhinacya dayid ama dhinacya fiirin ama dhinacya milicsi oo dhinacya fiirinta dawacadoo kale ah dawaca weligii ma eridin idinka ma cadhsata ah dawcadu markay oryeyso saasa dhih yani waxa weeyaan waa waardi iyo waxay ku jirtaa taxadar aan caadi ahayn marka iltifaatka iltifaatki taclab xayawaanaad fara badan baa dhaqankooda salaada dhexeeda lagu reebay waxaa ka mid ah dhinaciyo milicsiga dawacadoo kaleeto saas man wacan anasin radi allahu canhu qala wuxu uhi qala rasul lahi sal lay slm rsulku wuxuu yihi idaa goortii kaana uu aado axadukum midkiin fi salaati salaada dhexdeeda markuu yahay fainahu isagu yunaajii wuxuu la koodayaa ama la faqayaa rabbahu rabbigiibuu la faqayaa ee falaa yabsuqanna yuusan tufin bayna yadayhi hortiisa yuusan u candhuuf tufin walaa can yamiinihi dhankiisa midigna yuusan candhuufta u tufin walaakin can shimaalihi dhankiisa bidixdiisa ha u tufo oo taxta qadamihi gomadiisiiyo lugtiisa hoosteeda muttafaqun caleyhi wey xadiikaas wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa dhexdeeda buhari baa iskale riwaayada wa fii riwaayatin riwaaya dhexeeda waxaa ahaaday aw taxta qadamihi yani maxay ku kala duwan yahin labada riwaayo riwaayada hore waxay leedahay walaakin can shimaalihi dhankiisa bidix oo taxta qadamihi ah hal mid bay ka dhigtay marka sooma oo ah macnaa waxa dhanka bidix oo haddana bidix ka sii ah lugta hoosteeda riwaayadan bukhaarina waxay tidhi walaakin can shimaalihi dhankiisa bidix aw taxta qadamihi ama lugta hoosteeda marka labay ka kala dhigta markaas soo ma yani dhanka bidix waad u tufi kartaa lugta hoosteedana waad ka tufi kartaa labay ka kala dhigtay marka riwaayada bukhaari taa horena way isku dartay manaa ayb xadiidku waxa wey cinda albukhaari can anasin waxa weeyaan nebigu sal lay slam ra'aa nukhaamatan fi lmasjid masaajidka wuxuu ku arkay xaako fashaqa dalika calayhi xataa ru'ya fii wajhihi nabiga way dhibtay arrintaas ilaa wejigiisa laga gartay nabiga sal lay slam dhibsiga uu dhibsaday faqaama faxakkahu biyadihi intuu istaagay buu gacantiisa shariifada ku xoqay nebigu salawatu rabbi wasalam aleh xaakadii meesha ku taal markaasaa wuxuu yihi ina axadakum ida qaama fii salaatihi midkiin markuu salaadiisa dhexeeda istaago fainahu yunaaji rabbahu rabbigii buu la koodayaa munaajaadka waxa la yidhahdaa waa wada hadalka aan laydin maqlaynin ayb aw ina rabbahu baynahu wa bayna alqibla ama waxa weyaan rabbigii isagiiyo qibladu u dhaxeeya ee falaa yabzuqanna axadukum qibala qiblatihi dhankii qibladiisa yuusan ruuxna u candhuuftufayn walaakin can yasaarihi dhanka bidixda hau tufo aw taxta qadamayhi ama labada lugood hoostooda uma akhada arafa ridaa'ihi kadibna marada faraqeeduu soo qaaday nebigu sal lay slam fabasaqa fiihi wuu ku tufay uma radda bacdahu calaa bacdin markaasuu maradii isku celceliyey o isku jijibiyey markaasaa wuxuu ihi aw yafcalu haakada ama saha yeel khiyaaraadka kugu furan marka waxa yidhi ama waa inaad bidix oo lugta hoosteeda aad ku tufto ama waa inaad maradaada intaad ku tufto ayadii isku celceliso ayib waa khalad marka in qiblada wax loo tufaay waa khaa waa gaf xadiidka anasna fi saxiixayn baa nebigu wuxu uhi sal lay slam albuzaaqu fi lmasjidi khaii'a tufid masaajidka lagu tufo candhuuf ama xaaka lagu tufaay waa gaf waa dembi wa kafaaratuhaa dafnuha buu nabig sal sl dembiga iyo khaii'ada kafaaradeeduna waxa weeye inaad aasto haddaad derbi ku dhejisayna inaad ka tirtood ka hagaajiso saas wey macnaha xadiistaasi marka waxay faa'iidaynaysaa in la tufo candhuuf iyo xaaka iyo xagga qiblada loo tufaayay inaysan bannaanayn baa laga faa'iidaysanaya macnaha sidaas weyaan ayib xaaraam inay tahayna waa sida daahirka axaadiista ka muuqata bacdu ahlicilmi baana sidaa ku timi garanay xagga hore allaa idinka jira ha ku tufina dhanka midigtaa maxaa loo diida cillada loo diida maxayse fi saxiixi waxaa ku sugan faina can yamiinihi malakan dhanka midigta malag baa kaa jooga marka malagga sharafaysan ha candhuufaynin xaakana ha ku tufin midig buu kaa jooga ayb su-aal baa laisweydiiye waxaa la yidhi oo dhanka midigta haddii loo diiday calashaani malag baa kaa jooga bidixdaba soo malag ma joogo ilan malagga xasanaadka qorana midig buu kaa joogaa sayi-aadka iyo dembiyada malagga qorana bidix buu kaa joogaa marka ka bidixda kaa joogaay maxaa candhuufta loogu quuray waay qaarkood waxay leeyihi markaas ruuxu salaada ku jiro kii sayi-aadka qorahay maba joogaba maxaa yeele meesha xasanaad baa ayale muxuu qori bay leeyihi halkaasay qaarkood ka baxe qaarna waxay leeyihiin xaajaa keentay oo ruuxii salaad buu ku jira waana u baahday inuu xaakaama candhuuf tufo labadii dhinac inuu midig u tufiyo inuu bidixu tufo mid buu ku qasban yahay horan ileen allah ka jira la yidhi labada malag marka waxaa sharaf badan bay leeyihiin kan midigta jooga kaana lisharafihi baa layidhi aan lala aadin haddii meel kale la saari waaye kan bidixda hala saaray dheen marka qolyana waxay leeyihin isma keenayso waxaa laga yaabaa malagu markaa inuu ka durko candhuuftii caliyadii iyo mxuu ahay xaakadu meel kale ku dhacday adiga waxa weeye warka soo ururiyo masaladu waxa weeyaan nebigaa fasaxay salawatu rabbi wasalam caleyh ayb marka dhanka bidixda iyo taxta qadamihi waa haddii uusan masaajid ahayn haddii uu masaajid yahay khiyaar aan maradaada ahayn kuma fur fastileedki qaado tishuu qaado wuxuun adigu isticmaal laakiin hadda masaajidan aan ku tukanno kale haddaad luugta hoosteeda ku tufta ka warran soo gogashii wasakhayn mayse oo masaajidkii wasakoobi maayo leann haddaan soo marnay masaajidka wixii lagu tufaayo waa gaf sooma saas marka xaaladan oo kaleeto khiyaarka inoo furani waxa weeyaan keliya inaan maryaheenna isticmaalo ama fastiletiyo ama wax kale in la isticmaalo wey maana ayib su-aal kalea la ah ruuxu markuu salaada ku jira la garayahay hadduusan salaad ku jirin dhanka qiblada mau tufi karaa jawaabtu waa laa xataa haddaadan salaad ku jirin xagga qiblada kaa jirtay hortaada inaad wax u lama ogola saas way macnaha waxaana faa'iideynaya xadiidka xudayfa oo marfuuca nebigu wuxu uhi sal ly slam man tafala tujaaha alqiblati jaءa yowma alqiyaamati wa taflatuhu bayna caynayhi ruuxii xagga qiblada candhuuf u tufa ama xaaka u tufaayo maalinta qiyaamada wuxuu imaanayaa isagoo xaakadiisii ama candhuuftiisii labada weji dhexdooda wejiga dhexdiisa ay kaga taalla man waxaan jeeda labada indhood dhexdooda halkaa wejiga ah ayadoo candhuuftii ka saaranta maalinta yaamada imaanaya abu daawud iyo ibnu khuseyme ibnu xibbaan baa soo saaray sidaasuna jasminayaan culimadu alimaamu nawowi iyo keyrkii inaan qiblada ama salaad ku jir ama salaadaha ku jirin xagga qiblada inaan candhuuf loo tufikarin aad bay u khaldamaan dad fara badan oo masaajidka iyagoo ku jira markay xaakay candhuuf tufahayaan dariishadahan la aada xagga qiblada xiga waa khalad weyn waana jahli lama ogola saas man anhu anas waxaa laga warinaya qaala inuu yihi kaana wuxuu ahaa qiraamun daah oo licaaishata caaisha u sugnaaday satarad miday asturtay buu ahaa bihi isaga jaaniba beytiha gurigeeda dhinaciisa guriga jawaanibtiisa ee dhinacihiisa dhinac ka mid a bay daah ku asturtay qiraamku waa daah faqaala markaasa wuxuu ihi lahaa iyada annabiyu nebigu wuxuu ku yihi sal lay aslam amiitii zuuli ama durki cannaa xagganaga waxaad naga durkisaa qiraamaki dahaga haadaa ee kan ah dhinacnoo dhaafi buuna dhaafi waxan maxaa yeelay fainahu isaga laa tazaalu kama zuulayso tasaawiruhu sawiradiisu tacridu inay soo bambaxayso muuqanayso lii aniga fii salaatii salaadayda dhexdeeda ah sawiradiisiiy waxaan ku yaalla yaa iisoo muuqanaya salaada dhexeeda dhinac dhaafay buu ku nab sal l rawa bukhaari baa wariy xadiidka isaga waistafaqaa waxay isku waafaqeen bukhaariyo muslim calaa xadiiiha caaisha xadiikeeda calaa xadiiiha waxay u noqonaysaa caaisha xadiidkeeda way isku waafaqeen fii qisati ambijaaniyati abi jahmin abi jahm ninka la yidhahdo ambijaaniyadiisii qisadeedii wa fiihi waxaa ku sugan xadiidka ay isku waafaqeen caaisho laga warinayo waxaa ku yimid fainahaa iyadu inahaa daahirka hadda waxaa ka muuqda fainahaa ambijaaniyadu sidaase maaha fainahaadu waxay u noqonaysaa khamiisadii ambijaaniyadu waa miduu nebigu dib ka codsan doono midda mashquulisayse waxa wey waa khamiisadii wey man saas man marka daahirka ikhtisaarka yani xaafidka baa wxoogaa wuxuu moodsiinayaa fainahaadu inay u noqonayso ambijaaniyadu fainahaa ambijaaniyadu yay noqoni markaa sax somaa fainahaa khamiisadu alahatnii way i mashquulisay nadara ilaa calamihaa calaamadeedii buu nabigu fiiriyey sal lay aslam falama qadaa salaatahu salaadiisii markuu dhammaystay ayuu nabigu wuxu uhi sal lay slam idhabuu bi haadihi alkhamiisa maradan qaada oo waxaad u geysaan ilaa abi jahmi bni xudayfa abi jahm bni xudayfa u geeya wa'tuunii waxaadna ii keentaan biambijaaniyatihi ambijaaniyadiisa iiga keena tan u geeyo ambijaaniyada ii keena fainahaa hee tee way marka fainahaa khamiisadu fainahaa khamiisadan hadda aan hayo oon ku tukanayahay alahatnii waxay iga mashquulisay aanisan aanifan hadda dhow fii salaatii salaadeeda dhexda ii mashquulisay idhaafiyo ambijaaniyadda iiga keena ambijaaniyaddu maxay tahay ambijaaniyaddu waa maro adag oo qara leh oo yani waxa weyaan calaamado leh oo waxaa loo tiiriyaa beled la yidhaahdo ambijaan ambijaan waa maradii waa beledka lagu samayn jiray ah, ambijaaniya nisbatun ilaa ambijaan oo meesha ay ka soo ee iyo waddanka sameeyey mana saas weya maradaas wey xadiidku wuxuu ahaa ninkaa la yidhaahdo eh, yani eh, abujahm abujahmkaasi waxa weye waa nin la yidhi jira caamir bin xudayfat alqurashi nebigu wuxuu hadiyad ugu keenay khamiisadaasi maro oo calaamado leh maradiibuu nebigu ku tukaday sal lay asalam hadduu salaadii ku galayba wuxuu arkay qalbigiisiiyo ku mashquulsan maradan iyo calaamadaheeda nebigu wuxu sal lay sl maradan halayga qaado ninkii ay ka soo jeeday ha loo geeyo oo nin hadiyad kuu keeno hadiyaddiisii lagu celiyey soo ka xumaan maayo si uu qalbigiisa u ilaaliyo wuxuu yidhi tan u geeye oo marada ambijaaniyadda ahe uu leeyahay ambijaan lagu sameeyey ee uu leeyahay taa iga soo qaada xoogaa qalbigiisa ku kabaya nabigu salawatu rabbi waslam aleh yani inaa hadiyadiisii lagu diidin lakin waxoogaa maradu uu nebigu sal lay slam u dhibsaday salaadday ka mashquulisay darteed ayuu tusaya macna xadiika waxaa laga faaiideysanaya xadiika labada xadii waxaa laga faaideysanayaa xadiidka anas iyo xadiidkan caaisha labada waxaa laga faa'ideysan ruuxa musalligee tukanaya wax kastoo salaadiisa ka mashquulin kara in laga fogeyo isaguna iska fogey zakaariibta ah iyo alwaanta iyo midabada kala duwane indhaha soo jiidanay ama ruuxu ku mashquuli karo inuu qibladiisa ka fogeeyo masladaasina waa ijmac waa lasla ogolya ilaa imaamu axmed caleyh raxmat ullahi uu yidhi kaanuu yakrahuuna an yajcaluu fi lqiblati shay-an xata almusxaf buu selafku waxay kahan jireen xagga qiblada inay wax iska mariyaan xataa misxafka inay iska mariyaan saasmaal ruux haddii misxafku ka jiro waxna ku yaallo salaadii isagu ku jira waxaa laga yaabaa inuu wax meesha ku qoran akrinahayago ku mashquulsan yahay akhrinta waxa meesha ku qorqoran ah. marka way kahan jireen inay qiblada xaggeeda wax lagu mashquuli karo iska mariyaan saasmal binaan calaa haada ayaa waxay la diiday masaajidda in la qurxiyo axaadiisteeduna way inoma doontaa baabka masaajidda inoo soo socduu ku imaan doonaa inuu nebigu reebay salawatu rabbi wasalamu aleyh masaajidda qurxinteeda iyo naashnaashideeda in wax lagu qorqoro oo nuquush lagu sameeyo oo dadka salaada ka mashquulinaysa inaynan yacni bannaanayn oo la ogolayn bay ku tusaysa waxaa la mid ah marada lagu tukanayo ama salliga lagu tukanayo iyadana inayna midabo dhaldhalaalayay iyo wax isha soo jiidoo lagu mashquulo inayna lahayn waxaaso dhan ruuxa markuu tukanaya waa in laga fogeeyo ilaa heer culimmadu ay leeyihiin yukrahu an yasxaba maa fiihi suura min fasin aw wadanaaniira wadaraahi wax sawir iyo xarxarar leh ama ha noqdo muxuu ahaayey faskan oo oo muxuu ahaay fargalka ama lacagta waxyaalaha ku yaal yaalla ha noqdo ama maradoo sawir ku yaalla ha noqdo itifaaqan mar hadduu suuro yahay lama ogola suuradu haddana hadday noolo tahay lama ogola saas man limaada lianna sawirkasi ahaantiisuu mamnuucu yahy in marka dharkaad ku cibaadaysanaysay iyo salligaad ku tukanaysay iyo uu galo waa mamnuuc waxayna leeyihin culimmadu isaga cillo dheeraadu wataayo waxaa loo diidayaa litashabuhi limanci tashabuhi bixubbaati alawsaan sawiradan aad arkaysaan waa la jir ilaahay kheyrkii in la caabudana sawir baa asal u ah dad saalixiin oo la sawiray saas daraaddeed bay shareecada islaamku sawirka meel foggiisa iyo kuwa wax sawiraba marka inaad cibaadadii iyo la soo gasho masaajiddii maryo sawir leh aal maryaha sidoo kale wax ku qorqoran yihiin oo fartu ku qoranta ayadana waa mamnuuc lama ogola saas wey macana salliyada ayagana wax ku sawira yihiin ama dhaldhalaalahaya isha soo jiidanaya maya fa inaha alahatni ah, waxaanoo dhan qalbigaagaa ku mashquulahayo khushuucdii salaaday wax yeelayan waxaa la rabaa ruuxu markuu salaada tukanayo inaan qalbigiisa la qaybsanin ishiisana la qaybsanin xubnihiisana la qaybsanin hawsha uu ku mashquulsan yahay keliyata inuu ku jiraa la doonaya macna wax kastoo hawshaasi ka sarfin kara ama keeni kara in lala qaybsadana waa in laga fogeeyo saas man ayb hadda waxaas o dhan inta kasoo gudubtayba waxaanan ka baxsan lanahay mobilaan ka baxsan lanahay sooma ah, heeso iyo muusig iyo shaqataankii kilaabiyada lagu yaqaanay baaba masaajidii hadda laga kari lahay ajiib haddii mara xar leh lakn leey ha laga saaro nabigu le iga celiya leey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh muusig iyo heese ka war yani ah, waxa weyaan dadkan aad salaadooda ku ciyaarayso eed sawdka ku furayso ee sawdkood sawdkaagaa dhagaysanaya salaada kaga mashquulaya imise dembi baad xambaaraysa hadduu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh qur-aanka kor haysugu qaadina oo markuu ruuxu salaada ku jira inaad qur-aanka kor ugu akhrido aan la ogolayn ka waran haddaad muusig ku daarto iyo gambaleel iyo waxaan macno lahayn masaaib ina haysato mobeelkani waa masiibo soo kordhay w man saas w ayb waxyaalahaasoo dhan marka lama ogola ruuxa wax kastoo khushuucdiisa wax yeeli karaya lama ogola saas darteed buu nabigu sal lay slam oo u manciyey zakhrafat almasaajid masaajidda in la qurxiyo saas man masaaibta hata taagan ba iyadana ka mid ta waa u doonaa yani waxa weyaan tartanka loogu jiro masaajidda qurxinteeda waxbaa lagu qorayaa xagga waxbaa lagaga qorxiyaa qur-aankii baa lagu xariiqaya ma waxbaa daawan mise salaada tuka ah, masaajidka intanoo dhan waxbaa ku xardhan haddana qurux badan oodan kaba daalayno maantanu ha daawani marka ruuxii masalaad buu tukadaa mise filinkanuu daawadaa soo musiibo maaha nabigu waa diiday salawaatu rabbi waslamu caleyh inta badanna waxaa lagu sameeyaa masaajidda ay caamadu dhisayso ila masaajiddii caamo unbaa dhisayse wuxuu ku leeyahy warhaadhe adigaba gurigaaga waad qurxisa tahay oo inaad naashnaashtaad jeceshahay guriga ilahay maxaa loo qurxin laya ah, ah, guriga ilaahay miyaa qurxinta loo diiday waxaan aad uga naxay nin wadaad ahaa oo nusuusta suu u yaqaan aan la yaabay baa masaajidis masaajidkiisi baan taliyon soo maray mise qolo masaariya intuu u dhiibay oo mxuu ahaaye farshaxana baa masaajidkii min awalihi ilaa akhirihi halkaa lagaga bilaabay kharashka kaga baxay haddana masaajid dhan buu dhisi lahaa soo lababa nasiib darro ma adigiioo aasimoo dembiile ah iyo xoolihiioo meel xun ku baxay iyo wixii ka dhashood xambaari iyo xoolahan haddaad meel kala geliso kaaga kuu dhaami laha waxaasoo dhan waa waa khalad welil asaf waxaan ka magan ka nabadgelin xaramaynkii baan ka nabadgelin masjid rasul sal lay slam kacad qur-aankiibaa halkaa ka bilaaba saasaa loogu qoray markaasaad haddana la xarxariiqay oo la qorxiy oo markaasaad maanta o dhan ku mashquulsanta jecel laadahay leedahay wartan ma suurad heblaa ma aayar heblaa xaggay ka bilaabata nabigu sal lay slam tuu sheegay wey aakhiru zamaanka in masaajida la qurxin doono laguna tartami doono oo hebel baa masaajid noocaasa dhisay anigaa mid ka fiican dhisahay waxaasoo dhan waxa weye waa waxaan diinta waafaqsanayn wacan jaabir bni samurata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxu uhi layantahiyanna way ka reebtoomiyo way ka reebtoomi aqwaamun dad oo yarfacuuna kor u qaadaya absaarahum indhahooda ila asamaa'i xagga sare kor ugu qaadaya fi salaati salaada dhexdeeda aw amase laa tarjicu usoo noqon mayso ileyhim xaggooda haddii kale ishuba usoo noqon mayso indhaha laga dafiyo waaba lagala tegiba rawahu cawariyo muslimun muslim baa weriyey wa abu daawuuda wa axmed wabn maaja walbayhaqi baa soo saaray intuba way wariyeen ayib xadiiku wuxuu faa'ideynaya ruuxu markuu salaada ku jiro inaan la ogolayn inuu indhaha koru qaado oo meelaha firfir samada uu koru fir saasana khushuucdii bay diiye ka hor imaanaysa cinda albuhaari wa abi daawuud waxaa ku sugan min xadiidi anas inuu nebigu yidhi sal lay aslam maa baalu aqwaamin yarfacuuna absaarahum ila asamaai fii salaatihim maxay u dan leeyihiinoo xaalkoodu muxuu yahay dad salaadda markay ku jiraan indhaha kor u taagahaya fashtadda qowluhu fii dalika nabiga hadalkiisa arrintaa ku saabsan aad buu u adkaaday aad buu u adkeeyey nebigu sal l ilah uu ka yidhi layantahiyanna can dalika layantahiyanna can dalika aw latukhtafanna absaaruhum way daynayaan arrinkaa isaga ama indhahoodaa laga dafiy nabig sal lyntahiy naas waa khamr bimacnaa anahyi ah aw laa tarjicu ilayhi aw latakhtafanna absaarahumna waa waciid waa waciido waciidku inuu ruux kasta ku fulaayey laazim ah. ilaahay cafwigiisa meesha geli kara cudurdaar baa imaan kara xasanaad maaxiyu ruuxu yeelan kara sidaas way macnaha culimada qaarkood waxay leeyihiin aw latukhtafanna absaarum waxaa laga wadaabay bay leeyihiin khatfi oo indhihii laf ahaantooda inta lagala baxo lala tagaba inayna noqonine laakiin indhihii intifaacoodiiba in laga qaadaba indhihii waa ku yaallaan oo waaka waxbuu fiirinayaa laakiin indhihiisii inuu khayr ku arkaba waaba la garmarinba soma qur-aan ku arin maayo axaadiis ku akhrin maayo khayr ku arki maayo laakiin filimo iyo riwaayado iyo qashin iyo cawrooyin iyo waxaasaa indhihiisa loo diraya indhihii mar hadday aan iyo manfaca la'aan noqdaan soo lagaama qaadin marka fa inaha laa tacma absaar walaakin tacma quluub latii fi suduur indhala'aan ma dhaantid marka saasma cuquubadaasaa imaan karta wey ruuxu hadduu salaada isagoo ku jiro kor fiirfiiriyo saasay culimada qaarkood leeyihi taasi marka khushuuc la-aan bay kutusaysaa waxaana loo baahan yahay leanna waxaa la rabaa saan horayba usoo sheegnay ruuxu inuu fiiriyo mawdicu sujuud meesha uu ka sujuuday inuu fiiriyo ibnusayib baa waxaa laga wariya aarkaasi ma aqan inuu ka sugan yahay wuxuu arkay nin garhkiisa iyo yani waxa wey dharkiisa iyo ku ciyaaraya salaadna ku jira markaasaa wuxuu yidhi low khashaca qalbu haada la khashacat jawaarixu hadduu qalbigiisu khushuuci lahaa xubnihiisu waa khushuuci laha hadaad aragto nin iska falfalaalahayo meelaha iska firfiirinahayo daawanahayo marciirka fiirinayo qalbigiisaan waxba ku jiranb saas maana alimaam nawwi aleh amat lla wuxuu leeyahy culimadu waxay ijmac ku yihiin isku waafaqeen indhaha in kor loo taago marka salaada lagu jira inay xaaraamta laakiin ijmacaasi waa laga daba madhabka xanaabilada ayaa wuxuu qabaa inay makruuh tahay ayb laakiin waxaa xoojinaya taxriimka xadii muslim iyo keyrkii ay soo saareen min xadiidi jaabir bni samura nebigu wuxu uhi sal ly slam amaa yakhsha axadakum midkiin miyuusan ka baqaynin idaa rafaca ra'sahu fi salaa salaada dhexeeda markuu madaxa kor u qaado indhaha kor u taago anlaa yarjica ilayhi basaruhu inaysan indhuhu usoo noqonin miyuusan ka baqayn oo cuquubo ilahay ku timaada subxana watacala saase man bacdu ahlilcilmi waxay karahaysteen sidoo kaleeto salaada marka lagu jiro in indhaha laysku qabto dadka qaar baa iyagoo khushuuc raadinaya waad arkaysaa salaadda markuu ku jiro indhaha waa gab dhuba isku hayaa culimadu waxay leeyihin indha isku qabashadaas wax daliila malaha qayim isagu tafsiil buu gelinaya caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay ruuxu hadduu khushuucdiisii indhaha kala furani ayna waxba yeelayn bilaash weeye inuu indhaha isku qabto haddiise laakiin hortiisa ay ka muuqdaan wax khushuucdiisa wax yeelay oo waxaas hortiisa ka muuqda siuusan ugu mashquulin indhaha isku qabto markaas wuxuu leeyahay maqsuud sharciga bay fulinaysaayo markaa waa mustaxab in la yihahdo waa dhici kartaa bu tafsiilkaasuu gelinaya alcalaama ibn lqayim caleyh raxmat ibn xasmi isagu wuxuu jamiyey fii muxallahu wuxuu ku jazmiyey ruuxii isagoo salaada ku jiraayo kor fiiriya salaadiisi inay burtayba daahiriyado ah, yagu niman ciyaaraya ma aha ah, dadka maanta joogaay daahiriyada in lagu sii daayo ku fiican yahy sooma way ka shaqeeyaan limaada lianna murjia ka shaqaysata dadka murjia ka shaqaysatayo caqaa'idan ay suufiyadu soo gudbiyeen iyo dariiqooyinka suufiyadu baa dadka irjaa gelisay markaasaa dadka dhan waaba wada iska ehla jannaba waxba ma hallaabaan yani lama gaaloobo yani waxa weyaan waxba ma buraan kulli waxa wey waa saxsan tahay ahlu jannata caqaa'id lmurjia waay murji'adaasaa marka dadkii saamaystao noloshoodii tasiirsa daahiriyadoo kale marka waxay ku fiican yihin inay ku yidhaahdaan haddaadan halkaa marin yani waxa wey gebiga waa raacday saas maa marka alimaam ibn xasmi caleyh raxmat llahi wuxu ley waa baraysa walahu waxaa u yani muslim muslim waxaa u sugnaaday can caaishata xaaluu ka warinaya radi allahu canha qaala inay tihi samictu waxaan maqlay rasuulalah sal lay slam oo yaquulu leh laa salaata salaadi ma jirto bixadarati acaamin cunto joogitaankeeda la jirankeeda markay cunto joogto oy soo xaadirto salaadi ma jirto walaa huwa wlxaal walaa salaata salaadi ma jirto waalxaal huwa isagu yudaaficuhu uu la difaactamayo ay la difaactamayaan alahbathaani labadii xuma isagoo dagaal ku jiro marna ay riixahayaan labada xunxuni marna isagii uu riixahayo mudaafacada waxaa la yidhahda waa riixtan ah, in adigana lagu riixo adiguna aad wax riixda akhbasaankana waxaa la yidhaahdaa waa kaadida iyo saxarada riixtankaad riixtamaysaana waxaa laga wadaa iyaguna inay kaa soo baxaan bay rabaano way kusoo riixayan adiguna inaad tukataad rabtaayo markaasaad la dagaalamays oo celinaysa xaaladaa iyadaa salaadii ma jirta bu nabig uri salawatu rabbi wasalam saas wey man xadiidku wuxuu ahaa tamaamkiisu nin la yidhahdo ibn abi catiiq ayaa wuxuu yihi aniga iyo qaasim qaasim ibn muxamed ibn abibakr sidiiq ayaa caaisho la joognay caaisha marka waxay u tahay eeday u tahay qaasim marka waan sheekaysanayna buui qaasimna wuxuu ahaa buuhi rajulan laxaana nin laxni badan buu ahaa buui laxaanka waxa la yhah waa ruuxa aan luqadda sixin oo qawaacidda jabiya nin laxni badan buu ahaa wa kaana liummi waladin hooyadiibaa addoon ahaan jirtay markaasaa caaisha waxay ku tidhi maa laka laa tuxadis kama yataxadau ibnu akhi haada maa laka laa taxadau kama yataxadau ibni akhi haada wiilkan aan eedadood u ahay ibnu abi catiiq bay ka wadda sida uu u sheekaynahayo fasaaxadiisoo kale maxaa kuu diiday markaasa waxay ku tidhi ama inii qad calimtu min ayna atayta waan garan bay tii meeshaad ka keentay laxnigaa iyo luqad xumadaa iyo fasaaxadarrada meeshaad ka keenta waan garan bay tii haada addabathu ummuhu wa anta addabatka ummuka bay ku tii kan fasaaxadiisa hooyadiibuu ka wadaayo hooyo xor ah dhashayo luqadda carabigana fasiixa taqaano ku edbisay bartay adigana taan garan baa ku dhashay hooyadaabaad ka wadaa faadiba alqaasimu waadaba calayha qaasim waa xanaaqa markaa qaasim waa xanaaqa weliba cuqdu la aamusay adaba calayha isagoo xoogaa qalbiga ka xun buu shib yidhi ilaan waa eedadii moogtay uma jawaabi kareen adiga waalidkaa hadduu ku caayo shib baa la dhahaa dad yani waxa wey aadan la ficiltami karin o la ciltami karin baa jira waa inaa iska aamusa saas man u aamusay lakin xoogaa qalbiga xoogto falama ra'aa maaidata caaishata caaisha marka saxankeediiyo cunto ku jiraa meeshii la keenay cuntaabaa lasoo diyaariyey falamaa ra'aa maa'idata caaishata qad utiya biha qaama wuu istaagay markuu arka cuntadii lasoo dhig wuu iska kaxay oo xageebu u socda markaasaa waxay ku tidhi ayn ayn xagee u socotaabay markaasu wuxuu ihi usallii waan tukanahaya waa nin xanaaqsan mogta waa nin xanaaqsan hadduu xanaaqsan cuntadan u diid inuu cuno marka muxuu ku marmarsoonaya waan tukan buu leey salaadoo ku marmarsoonaya markaasaa waxay tii ijlis war faiisay markaasuu yihi inii usalli waan tukan buui markaasa waxay ugu tiri ijlis udaru ah, faiisay tii nacsi ah, udarka nacsna waa la yidhahda waxaa kaloo yidhahda ballanfur badne inii samictu rasuulalahi sal lay sl rasuulkaan maqlay bay tiri oo yaquulu leh laa salaata bixadrati acaam walaa huwa yudaaficu laqbataan nebigaan maqlay isagoo sidaa le faiisa bay ti waryaa cuntada cun ma diidi karo marka in iska fadhiisto cuntada xadiidku markaasuu ahaa fii tuulihi sidaana waxaa ku wariyey alimaam muslim fii saxiixi ayib xadiidka marka waan soo marnay qaybtiisa hore laa salaata bixadarati acaam waan soo marnay ama qaybka dambe wahuwa yudaafichu lakhbataan oo hadda uu keenay bimacnaa waxa weye ruuxa markay saxaradu hayso ama kaadidu hayso si adagna ayuu hayso uu celcelinayo markaa inuu tukada ma ah saas jumhuurtu waxay ku xambaareen xaaladda iyadaa ah hadduu tukado salaaddiisu waa asaxaysa laakiin aahiriyada waxay qabaan salaadu inay baail tahay madhabka daahiri waa madhab muctabara madhab muctabara wey siday bacdu yani fuqahaai ilmadaahib ay yidhaahdaan daahiriyadu madhab jira ma war jira ma bal hadday mas'aladu nas leedahay loogama nasiib badna hadday istimbaad iyo fiqhi iyo gasho waa meesheeda laakiin mas'aladu hadday nas leedahay madhabka daahiriyadu inay ku dul bay u badantah yani loogama nasiib badna sidaas daraaddeed waxay leeyihiin salaaddu waa buraysaa wahuwa yudaaficu akhbataani daahirkeedana laga faa'idaysano daahirka nahyigu ama daahirka nafyigu baa macnaha keenayo manaa sidaas weyaan ayb waana taan soo taxliilinay lianna annafya yansabu bidarajati اluula cala maada cala azawaat cala alxaqiiqa haddii laga sarfiyo aqrab lmajaazayn waa kaan soo marnay aqrab lmajaazaynna waa sixaro w man ayb haddii ayna markaasi saxaradi iyo kaadidu ayna si adag ku haynin oo markaa aadan celcelinaynin waad dareemaysaa laakiin dagaal kuma jirta xaaladaasoo kale waad iska tukan karta lanna xadiidku muxuu yidhi wa huwa yudaaficuhu la difaactamayaanoo la dagaalamayo celcelinayaan isaguna celinaya alakbataani xaaladan way xaalada karaahiyada ama taxriim ku jira wey macna saas weyaan waxay haleeshiyaan culimmadu saxarada iyo kaadida neefta neefta lafteedu waa la mid in la waad rafaadsan tahay lanna say khushuucda kuwan u tagsiinahayaan bay iyadana khushuucda u tagsi saas daraaddeed hadday neefi ku haysana iska soo neefso hadday saxriyi kaadi ku hayaana iska soo saxrood saasaa la doonaya xataa haddii salaaddii la aqimo hadegdegin salaada jamaacada asbaabta riddo waxaa ka mid a ruuxu inuu xaajo leeyahy oo musqul u baahanya soo musqulays iska soo kaal iska soo saxrays saas man wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya nebigu sal lay aslam nebigu waxaa kutusaya taa iyada abu daawud iyo tirmidi ibnaaja iyo axmed iyo maalik waxay soo saareen can curwata can cabdillahi bni arqam cabdillahi bni arqam baa wuxuu baxay isagoo xaj u socdo ama cumro wa macahu nnaas wahuwa ya'muhum dadkaa la socda isagaana imaam u ah falama kaana daata yowmin maalin maalmaha ka mid a ayaa aqaama asalaata ay salaata subx salaaddii subax buu aqimay salaaddii subax markii la aqimay yani markaasaa wuxuu ku uhi liyataqadam axadukum midkiin ha soo hormaroo dadka ha tujiyo wadahaba ila alkhalaa markaasuu isagu iska aaday xaaja gudasho wuxuu la yidhi rasuulkaan maqlay sal lay slam oo leh ida araada axadukum an yadhaba alkhalaa wa qaamat asalaa falyabda bilkhalaa salaaddii haddii la aqimo musqul iyo xaajana aad u baahan tahay xaajadaada iska aad nabigaan maqlay buu sidaa yidhi salawatu rabbi waslamu aleyh xadiidka sanadkiisu waa qawi waa xoog badaya macna saas wey wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya nebigu sal lay slam qaala wuxuu yidhi atasa'ubu haamhaamaansigu ama hamaansigu min ashayaani shaydaan buu ka ahaa ee faidaa goortii tasaa'aba uu hamaansado axadukum midkiin falyakdim ha qariyo hamaansiga ha qariyo ma staaaca intuu kari karo rawahu muslim muslim baa wariyey wtirmidiyu wazaada tirmidi wuxuu ziyaadiyey fi salaati salaada dhexe lafdigiisu waxa weeye atasa'ubu fi salaati min ashayaan salaada dhexeeda haddaad ku hamaansato shayaan buu ka ahaa muslim wuxuu warinaya min xadiidi abi saciidin khudri nebigu inuu yhi sal lay slam ida tasaa'aba axadukum falyumsik biyadihi midkiin markuu hamaansado gacanta ha saaro ayb wuxuu yidhi faina shayaana yadkhul haddaadan afka gacanta saarin shayaan baa ku geli afkana saa u kala hayso dalaq waaba ku galayb bukhaari wuxuu soo saaray min xadiidki abi hurayra kadalika inuu nebigu yuri sal lay slam falyaruddahu ma staaaca intuu kari kara ha isku celiyo hamaansiga isku celiy maxaa laga wadaa intuusan kaaba soo bixinba isku celi hadduu soo baxo oo ku soo dhaafana afka isku qabo oo kadmigaa markaa laga wada haddii aad celin kari weydo ood ka tagto bishimihii inay kala tagaan ka yaabtana afka gacanta saar saas w man saas w maxaa yeelay faina axadakum idaa tasaa'aba daxika minhu shayaan markaad afka intaad kala qaado haah aad tidhaahdo hayaan baa kugu qos or waba dalihiisa iirsay u yaalla waaba kugu maadsanayaaba noocaas adigana wax wey waa iska qelis cinda albukhaari waxaa ku sugan inuu yidhi nebigu sal alay wasalam walaa yaqul ha walaa yaqul ha masaajid buu fadhiya hada yusalli bu sl sl limaada faina dalika min ashayطaani yadxaku minhu bu nabg sl lay sl haadaasi shayaan bay ka ahaatay wuuna kugu qoslayaa ah, ama celi haddaad celin weydan afka gacanta saar saasuu nebigu uri salawatu rabbi wasalaamu alayh ayb marka waxay isugu imaanayaan xadiidka riwaayaadkiisu salaadda haddaad ka baxsan tahayna lama ogola inaad af kala qaado haddaad salaada ku jirtana waa ka sii xag jirtaa marka sababta loo diidan yahayna waxa weye waa maadsiga shaytaan kugu maadsanayo riwaayo kaleeto shaytaankaa ku gelaya riwaayo kaleeto shaytaan bay ka ahaatay limaada lianna haamaansigu sidiisaba wuxuu astaan iyo calaamad u yahay caajis soma caajis yani ruux caajisan baa haamhaamaansada marka caajiskaasi haddaad haamaansado haa tidhaahdo oo dadku ku arkaan caajis bay kaa qaadeen somaad arag ruux hamaansanaya marka aragto oo afka kala haya adigana haamaansi baa ku geli soma waa wax shay dhaawata wey culimadu waxay yidhahdaan sirta ruuxan haamaansaday haamaansigiisii uu dadka ugu gudbiyey baa markay ka hadlayaan waxay yidhahdaan waa caalam larwaaxo wax la fahmi kara maa seebuu kuu saameeyey ruuxani may aduu garan karta waxda un raacday oo hamaansatay laakiin seebuu wixiisii kuusoo gaadhay ilahay baa garanaya subxana watacala laakiin waxay kutusaysaa inuu wuxuu wax shaydhaanya saas daraaddeed salaada khaasatan dhexdeeda markaad ku jirta waa kasii xag jirtaa hada wabilahi towfiiq w sal llahuma cala nabiyina mxamedi wala ali saxbi slm